إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sal allahu alayhi wala alih waasxaabih waslama tasliima kaiira wabacd halkaa hore waxaynu ku soo aragnay iyadoo rabbi subxaanah dadka muslimiinta ah ee xaasaska isu ah ee isqabaa uu isu soo muslaxay isku muslaxay inay isu dulqaataanna uu faray waxa uu soo tilmaamay haddii wada socodkii iyo wada jirku uu suuroobi waayo in kala tag wanaagsan uu markaa yimaado wa in yatafaraqa yugni illaahu kullan min sacati waxa la yidhahda kala lulashada iyo kala laalaadka iyo eedaadka taasi arrin qoys maaha waxaynu halkaasii raacin lahayn mushkilad ijtimaaciahoo wakhtigan jirta oo ah ninkii maalan gabadhii way isku garan waayeysa ama dabeecaddiisa ha ahaado ama diintiisa ha ahaado ama duruufta dhaqaale oo aan garawshiiyo wadan ha ahaato dabeedna way ka dudaysaa way ka baxsanaysaa waxaa dhacda inuu ku karbaasho ama waad soo noqon ama mucallaqaad noqon waxa habboon isagay xaaskiisii tahayo kolkuu diraaseeyuu dib u eego ee uu arka inaanay abateed haynin oo ay ka fallaagowday oo aan wadi karayn inuu iska sii daayo ayaa wanaagsan way badan yihiin dumar shan sano lix sano toban sano dudmo ku maqan markay noocaasoo kale noqotana canaadkaa batoo iyadii carruurtuba isla baaba'aan oo shaydaankaa faruur xidhaya markaa dar kale aada uga faa'idaysanaya marka qofku inuu eego inuu wadi karayo qofkan oo uu isku dayana dariiqadu u soo jiidan lahaa waxay ka cabanaysana uu uga dayn lahaa hadduu garyaha marka haddii uu dee soo jiidan kari waayo oo wanaag uu ku keeni kari waayo xumaan kuma keeni karayo qofkii marka arrintaa waynu baraarujin lahay waxa u daliil noqon karaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii ay u cabatay inantii bariire loodhanhayay eh, cafwan eh, thaabit ibnu qays xaaskiisii ayaa u cabato waxay leedahay ninkaa thaabit la idhaahdo diintiisa waxba kama sheegayo akhlaaqdiisana waxba kagama sheegayo waxaan ku ceebaynayaa ma jiro walaakinii akrahu alkufra fi lislaam waxaan se nacayaa anigoo qof muslima ah in wax gaalnimo u dhow iga yimaadaan ama inaan macnaha kufrigaasi waxay uga jeedaa adigoo qof muslima ah inaan ninkaa ku xadgudbo xuquuqdiisa marka arin la xidhiidha xagga abuurkiisa iyo unbay garan weydo abateed bay weyday markuu nebigu eegay calayhi salaatu wasalaam islaantaana uu arkay ama ooridaa saxaabiyadda ah in ninkan aanay la sii socon karayn ilaan hadalka ay nebiga agtiisa ka tidhi hadal sahlan maaha way soo taagan tahay wuxuu u bandhigay isagiibuu markaa u bandhigay inuu iska furo iyadiina inay xuquuqdeedii saamaxdo taas waxay tusinaysaa bay leeyihin culimmadu marka ay suuroobi weydo gabadhii iyo ninkii inay wada socdaan waxba ninku inaanu ku ciqaabin oanu ku karbaashin waadii mehersan tahaye wuu furiinkaa wuu furi karaa markaa laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra waaba laga yaabaa intaa kadib in dee faraj uu yimaado marka uu u nafisiyo iyadii ay dib u soo noqoto oo ay ogolaato in laysa soo ceshado maadaama dalqadii wax baaqi yihiin aayadawalilaahi baa rabbi uhi ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka walaqad washaynaa xaqiiqanimee waxaanu u dardaaranay aanu amarnay alladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin iyo wa iyaakum idinkaba an ittaqu llah ay ittaquu llah ilaahay ka cabsada wain takfuruu haddii aad gaalowdaan fa inna lilaahi rabbi waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa ku sugan samooyinka iyo waxa dhulka ku sugan wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday haniya mid ah, kaaftoon xamiidan la mahadiye walilaahi waxa u sugnaaday ilaahay mar kaluu rabbi ku celiyey maa fi samaawaati wamaa fi lard wakafaa billaah ilaahay baa ku filan wakiila mid cid ilaaliya in yasha hadduu doono yudhibkum wuu idinkaxayn meeshuu idinka saari doonaa ayuhannaas dadkiinan caalamka ku noolow wa waya'ti biaakhariin dar kaluu keeni doonaayo halkan ku camiri wa kaana allaahu calaa dalik ilaahay wuxuu ahaaday arrintaa qadiiran mid kala man kaana yuriidu dadiihow qofka ahaaday mid doonaya thawaaba addunya adduunyada abaalkeeda iyo ajarkeeda qofka doonaya fa cinda allah ilaahay agtiisu ahaaday thawaabu dunya walaakhira aakhira iyo adduunkaba abaalkooda muxuu isugu yarayn labadaba ilaahay ha weydiisto wa kaana allaahu ilaahay baa wuxuu ahaaday samiican basiira mid wax walba maqlaya arkaya waxa ilaahay quluubteenna ku disayaa subxaanah awoodihiisa qofku marka uu ogol yahay rabbinimada ilaahay ayuu uluuhiyadiisana aqbalaa oo aynu uga jeedno markuu u qirsan yahay addoonku inuu ilahay rabbiga caalamkan abuuray maamulaya deberaya khalqan wa iijaadan wa tasarufan ka caalamkan maamulaya inuu yahay kolku ogaado ayaa dabeedna ay u dhaadhacaysaa uluuhiyaduna macnaha inuu qiro xaqi ilaahayna labadaasaa ilahay uu isku xigsiinaya marka labada aayadoodee isku xiga walilaahi ma fi samaawaati wamaa fi lard labadaba ilaahay baa ku bilaabay wa kana allahu haniyan xamiidan wa kaana allahu ala dalika qadiiran wa kaana allahu samiican basiiran bal awoodihii ilaahay awoodihii ilaahay baa sidaa addoonka ugu bandhigaya ugu muujinaya ishiisa loo jeedinaya waxaa rabbi uu tilmaamay xadhigga matiinka ah ama adag ee ka dhaxeeya addoommaha iyo ilaahay oo alla cabsiga cabsida ilaahay laga cabsado iyo cabsida makhluuqa laga cabsado way kala duwan yihiin cabsida makhluuqa laga cabsadaa waa mid firdhasho iyo didma ay ku jirto haddii maalan jin laga cabsanayo ama nin boqorahoo jaa'ira laga cabsanayo waxaa ku jirta firdhasho uu qofkii laga firdhanayo didmo laga didayo dilkiisa laga baqanayo laakiin ilaahay subxaana cabsidiisu waxa weeye waa mid macal macaljacaylah oo addoonku isagoo jecel oo cid walba ilaahay ka jecel subxaana oo kalgacalkiisu uu ku weyn yahay oo rajadiisu ay ku badan tahay oo isaga ku yidi diilanaya ayuu ka cabsanayaa marka waa cabsi aad u kala duwan weyn waa khawfun wa taqwa maca alxub waa faariqaasaa udhexeeya waayo wuxuu og yahay meesha laga cararayo ee laga cabsanaya iyo halka loo cabsanayaaba inay ilaahay tahy ilaahay baa wuxuu ihi fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin labada aayadood isku xiga suuratul addaariyaat fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa ha loo yaaco ilaahay xaggiisa u carara innii lakum minhu nadiirun mubiin isagaanaan idinka digaya innahu daarun naafic isagaa dhibkana keena dheebkana leh labadaba isaga abuura marka arrinta alla cabsigu waxay ku soo ururaysaa waa diintii oo dhan diintii oo dhan baa taas walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah antu waa tafsiiriya ay ittaquu llah arrintani aha oo qula mid idinka idinku kooban alla kacabsiga ilaahay uu idin waxa weeye kutubtii hore dadkii la siiyey iyo saalixiintii iyo salafkii iyo qudamadii iyo ahlu kitaabka intaba amarkaasi wuu jiray nebi weliba halkaas uga bilaabaya diinta iyo dacwada an ittaqu llah oo ah ijtinaab imtihaalu alawaamir waijtinaabu nnawaahi wixii adoonka la farayna inuu xaqiijiyo fuliyo wixii loo diiday inuu ka dheeracdo wixii laga aamusayna inuu xalaal u yahay diintuba waa shantaa wixii layna faray ayaa ama farad ah ama sunno ah wixii laynoo diidaybaa ama xaaraama ama makruuha wixii wasakata lakum can ashyaa min hayri nisyaani raxmatan lakum buu nebigu leeyay waxyaabana wuu ka aamusay iyadoo aanu ilowsanayn ila ilahay waxba ma ilaawe naxariisuu idiin naxariisanayo marka wixii ka aamusayna waa mubaax an ittaqu qofka taqwa leh xaaraan ma xalaashado shay waajibana ma fudaydsado an ittaqu allah halkaasay dadkuna ku kala sarreeyaan ku kala laandheeraysanyihin ku kala ammaan leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu asxaabta ka waaninaya isku ad adkaynaya diinta waxa uu lahaa ana atqaakum wa akhshaakum wa aclamukum lilah calaa macna alxadiid war anigaa ilaahay idinku aqaana oo idinku cabsi badan buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam anaa idinku cabsi badan waxa hadaba rabbi uu tilmaamayaa dadka waajibkaa ah uu faray haddii ay diidaan maxay yeelayaan talow ilaahay cid kastaoo wax amarta ama cid kastaoo awoodle ama cid kasta oo laga tala qaato waxa macruufa haddii laga fallaagoobo la diido waxyeellaa soo gaadha maadaama lagu caasigaroobo cid wax maamusha dee dhib soo gaadha laakiin ilaahay maya wain takfuruu fa ina lilaahi ma fi samaawaati wama fi lard wa kaana allahu haniyan xamiida haddaa ka gaalowdaan ilaahay dee caalamka waxa ku suganba isagaa iskalehoo waxba uga naafan maayaan wax ka nuqsaamayaa ma jiro waanu kaaftoomay oo mahadsan yahay mahad buu leeyahay min asmaa'ihi isman asamad asamad waxa weeye kii isaga uun wax la mooday aan cid waxba moodin ka isaga la irkaday isagoo aan cid waxba ka dayn aan cid waxba ka doonin asamad arrimaho dhan baa la wada ilaahay haddana wuu ku celiyo walilaahi ma fi samaawaati wamaa fi lardi wakafaa billaahi wakiila waa xafii waa mid ilaaliya waa mid cid ka mas-uul noqda waa mid xil qaadi kara wakafaa billaahi wakiila ah, marka ay halkan dadku joogaan waxaa nasku tilmaamayaa in ay u abuuran yihiin inay xuquuq xaqiijiyaan inay xuquuq xaqiijiyaan haddii xuquuqda ay xaqiijin waayaan hadday garan waayaan xikmadda loo abuuray ilaahay xaggiisa ma foga inuu intuu dadkan meesha ka saaro qaar kale keeno in yashaa yudhibkum ayuha nnaasu waya'ti biaakhariin in yashaa yudhibkum ayuha nnaas hadduu doonayo intuu meeshaba ka saaro ayuu qaar kale keeni doonaa arintaasina ilaahay kuma dhib badna saas wey marka waxay muujinaysaa arrintu baahida aanu ilaahay khalqigan wax baahiya u qabin waa taa intiinna meeshuu tagsiin karaa oo dar kaluu keeni karaa hadday doonaan aan bani aadam baahayn marka intan meesha joogtaa waa inay gartaan maalmo inay adduunyadan qaadanayaan macnihii loo abuurayna fahmaan waxa haddaba rabbi halkan uu xusayaa qofka bani aadamka ah ifkan joogaa dee isagaa ilaahay u baahan ilaahay uma baahna isagaa u baahan cibaadadaynu qabanayno iyo camalkaynu samaynayno o dhan hamoodin inaynu ilaahay waxu kordhinayno innagaa wax kororsanayno man camila saalixan falinafsihi waman asaaa fa calayha qofka camal wanaagsan sameeye baa ilaha uhi de isagaa naftiisa u sameeye u kororsaday hadduu xumaan samayna isagay beladu saaranta markay caynkaa tahay aynu ilaahay u baahannahay waa inaynu hankeennu yaraanin baahideenna aynu ilaahay u qadimaynaa soo maaha hankeennu yuu yaraanin dad aragtidoodu ay kooban tahay iyaynaa noqonin yaan waxaynu ku ururin adduunyadan caadiga ay iska tahay marna in wax la waayo marna in la helo ee xaaladeedu aanay si qura noqonayn hayntuna maaha mid joogto ah waayitaankuna mid joogta ah maaha markaa nasku wuxuu ina barayaa inay noqonno dad han weyn ilaahay weydiista adduunyo iyo aakhiraba wixii wanaagsan man kaana yuriidu hawaaba dunya facinda allahi hawaabu dunya waalaakhira qofka adduunyada un abaalkeeda doonaya hadda ha ogaado ilaahaybaa adduun iyo aakhiraba abaalkooda haya abaalkooda iyo ixsaanka lidaalik bay ducooyinka ugu mudan ee ugu wanaagsan bay ku jirtaa ducada aayadda qur-aan ee suuratulbaqara ku sugan ee ay ku dhiirigelinaysa dadka qofku nebiguna inoo jideeyay markuu ducaysanaya inuu idhaahdo allaahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar maxaa kuu diidaya ilahay inaad labadaba weydiisato khayray dunya walaaakhira sacaadata daarayn labadaba inaad ilaahay weydiisato adduunyada wixii nicmadeeda ana weydiisa isaga hayee aakhiradana weydiiso labadaba yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo kunuu waxaa noqotaan qawaamiina bilqisti kuwa cadaalada ku toosan qawaamiina bilqisti kuwa cadaalada ku toosan noqda kuwo ilaahay daraaddii markhaati u ah noqda walow calaa anfusikum naftiinnabaa ku markhaati kacdeen aw ilwaalidayn ama labada idindhalaybaa markhaati ku noqoteen aw ilqarabiin waalaqrabiin iyo dadka a isxigtaanba a markhaati ku noqoteena markhaatiga ku cadaalad sameeya in yakun hadduu yahay mashhuudu calayhi ay ilmashhuudu calayhi qofka lagu markhaati furayaa hadduu yahay haniyan qof maalqabeena aw faqiiran ama qof faramaran oo caydh ah fallaahu ilaahaybaa wlaa bihimaa iyaga u xiga cid walba ilaahaybaa ka xigo ugu naxariis badane adigu markhaati beenaalaha ugu naxariisane falaa tattabicu lhawaa rabitaanka raacina an tacdiluu lianlaa tacdiluu si aydaan xaqa uga leexan wa in talu haddii aa markhaatiga leexisaan aw tucriduu ama aad sii jeedsataanoo markhaatiga furi waydaan fa ina allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiroo mid xoggaal ah oo waxba ka qarsoonayn naska halkan waxaa rabbi uu ku tilmaamayaa ummadda islaax baa uu farayaa inay naftoodana hagaajiyaan ummaddana hagaajiyaan aayaadka hore waxay ka soo warramayaan alislaax ashaks qofku inuu naftiisa wanaajiyo aayaadkanna waxa ay farayaa islaax almujtamac bulshadana in la wanaajiyo waa laba kaalmood oo qofku uu qaadanayo keliya kuma nabadgelayo qofku inuu naftiisa u wanaajiyee mas-uuliyad baa saaran oo inuu bulshadana wanaajiyaabaa la doonaya si kale haddii loo dhigo qofku keligii ma noolee ummad buu la nool yahay caalamkan inta uu joogo ummadda waa inuu xuquuqdooda siiyaa cadaaladana uu maraa taasaa laga maarmaana sidaasaa cirkiiyo dhulkuba ay ku taagan cadaaladda ah sidaasaa mujtamacaadkuna ay ku barwaaqoobaan sidaasaa lagu helaa hawaabu dunya walaakhira oo ilaahay inaynu barino uu inagu soo guubaabiyey abaalka adduunya abaalka aakhira iyo wanaaggeedaba saasaa lagu helaa laakiin inta jaw iyo dulmi iyo xaqdarra ay jirto noloshu waa diiq iyo cidhidhi wey marka halkan nasku uu dadkii markhaatiyaasha ahaa waxa ay ka markhaatiyiin arin diineedna wuu noqon karaa arrin dunyo wuu noqon karaa markhaatigiibaa ilaahay uu amar ku bixiyey oo uu aad u aad adkeeyey in laga cadaalad sameeyo sida looga cadaalad sameeyaana waxa weeyaan xaqiiqadun inuu qofku furo asidqu fi shahaada markhaatigi waa inuu qofku ka cadaalad sameeyo <clears throat> qawaam siiqatu facaal weeye saad waxa weeye marka laga warramay inuu qofkani ku xeel dheeraaday ayaa ereyga loo isticmaalaa marka qawaamiina bilqasd cadaalada kuwa aad ugu toosan noqda oo baydhbaydh iyo leexleex iyo habrasho iyo baqasho iyo dheefsiin midna aan lahayn ilaahay haddaba wuxuu yaqaanaa qofka waxyaabaha cadaalada ka duwaa inay ka mid tahay waxa la ydhaahdo qaraabada ama naf jeclaysi ama xigta jeclaysi labadaasaa had iyo jeer garsoorna leexiya markhaatina leexiya cadaaladna lumiya caatifada dadku dee yaqaanaa rabbi leannahu isagaabayna abuurayba dee caqligeenna iyo maskaxdeenna iyo garaadkeenna iyo fikirkeenna waxoo dhan buu ogyo wayna marka mar walba qur-aanku wuxuu dadka ka cilaajinayaa ama uu ka dawaynayaa wax ilaahay uu ku ogyaho lagaba yaaba inaanay dadka kale dareensanayn markaasuu yihi walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiin qofka lagu markhaati furayo markhaatiga ku fura hadduu doono haba ahaada naftiina ama labadii idin dhalay ama dad kuwa idinku xiga intaasuu qofku u exdaa soo maaha kow intaasay ka soo bilaabanta naftiisa siduu qofku ugu markhaati kacayaa waa inuu sameeyo shayga loo yaqaano aliqraar iqraar goortaad naftaada ku markhaati kacaysa waxa weeye wixii aad qabtay inaad qirato markaasaad naftaadii ku markhaati kacday ilaahaydankii qofuu dilay ha ahaado shay godobay ka raacaysa ha ahaado waayo maanta ayaa ka dhibyar dhibka maanta ka dhibyarka dambe xeer ciqaabeednaha ku qabsanayo waata asxaabta ku kalifi jirtay ridwaanullaahi alayhim iimaanka qarada lihi wuxuu ku kalifi jiray dembi cidi u daba socota iska daa intuu dafiro oo dembiuu ilaahay ka galay qofku inuu maxkamada isa soo taaga iyo fagaaraha oo ah uu qirto ah, inuu qirtaabay keenaysa oo idhaa waxa qaba arrin cid kale ku yeelatay iska daa maalan ama sino ama tuugo wuxuu qofkii ku dhacay oo shaydaan ku riixay buu isa soo taagayaa markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood niyada ka yar jiray qofkani bal si uun waxan inuuga dhambuuqsadoo kii sinada ayuu lahaa war ma taqaana warar maad dhunkatay warar maad tuujisay warar maad sidan tidhi waxaasoo dhan wuu ka soo wada wareego uu soo taagayo mee intaa midna ma jira buu leeyahy waa iimaanka walow calaa anfusikum markii dambe rasuulku sala allahu calayhi gabadhii sinaysatay waa kii ka warramaya lahaa iyad mid waxatay mid ahaydba wuxuu lahaa mar asxaabta qaarkood ama ay nacbaleen wax ka sheegeen waxay toobad keentay buu lahaa towbad haddii loo qaybin lahaa dadka madiinoo dhan u qaybsami lahay macnaha qofkan iimaankiisa waata laynooga baahan yahay haddii dadka qaarkood baa shaydaanku shaydaankii xalayta cadowga naskuu ka soo warramayay wuxuu u tilmaamaa waxyaabo badan oo adduunyada uu isleeyahay isku asturo aakhirana uu ku fashilmayo waxaan haddaad qirato soo ceebe ka raaci mayso waxaan hadaad qirato soo lagu dicaayo maayo wixii aad dafirtay miyaad maanta qiran karaysa iska adayg aakhire doon hala maree kol haddaad waxaan kolkii hore dafirtay ha qiranin ayaa dadka qaarkood aad ugu badan dee kolkii horean dafiray maxaa yeelaa soo nin weyn mah qolof baa iga dhacayse qolofta aakhiraha ka weyntan adduunyada qolofta aakhira kaa murxaysa marka waxaana u asala had iyo jeer arrintaasoo kale fashilaaddaa waxaa u asala qofku marka uu doodayo hore ama wuxuu dafirayo ayaanu ka fiirsanayn kolkaasaanu ka fiirsanaynin ee kolkaa hadduu qofku run sheego marka dambe arrintu kuma adkaato ee kolka hore kolkuu been sheegaabay kolka dambe ku adkaanayso labada waalidna waa saasoo kaleoo dee qofku labadii dhalay baan ku markhaati furi karaya ah shaydaanku halkaas ayuu u dhigayaa war soo ceeboobi mays aqaaribtiina waa saasoo kale ama iyagaaba lagugu fitnaynaya oo waxay leeyihiin dee waxaanu kuu dhalay ixsaan baanu kugu lennay kadaa baanu kugu lennay waxaasaynu isu nahay markaa markhaatiga marka saasaa ilahay wuri subxaana waxa haddaba dadka qaarkood arrin kaleoo dadka qaarkood niyadooda geli kartana halkan rabbi waa suuliyo meeshuu ka saaray oo ah arrintaas waa maxay mararka qaarkood qofka qaniga hadii lagu markhaati furi lahaa waa loo habrabaa marar ma kaa kolaad wax ka amahatay iyo kaloo ku dhiibaba armay wax kaa gala ninka ayaa dadka qaarkood ducafaaul-imaan armay waxuun hebel waa taajirkaa umumiga ah laga maarmi maayo kollay marunbaa wax la soo mari doonaaye waa laysaga habrabaa uun hadiyo jeer qofka haynta iyo xoolaha leh cid u badheedha ama si dhaba ah wax ugu sheegtaa waa ma badna sidaa darteed ba iyaguna lugoa way lugoa marka hadduu odhan lahaa kan waa qaniye u habro ilaahay baa kaa xiga ama sida kaleba udhig faqiir iyo qani hadday isqabsadaan faqiirkiina waa kan ilahay xuseen inaad tidhaahdo waarkanay wax ka go'ayaane faqiirkan markhaati beenaalaha ku dheefsii taajirku waxba ma laha isagoo taajirkii aad ka qaadayso faqiirkaale inaad tidhacdo hadii cidun lagu markhaati furi laha ama cidun wax laga qaadi lahaa dee kan faqiirkii ha qaxweey oo kanaa wuxuu kala hadhayaana markhaatiga ku fur taasina maya macnaha mar walba asidq ayaa la doonaya inaad runta ku mitidoo ama runtu qofkan waxa siinaysa ama waxa ku waayayo in yakun haniyan aw faqiiran faallaahu wlaa bihima ilaahay umbaa cid walba ka xiga ilaahay baa cid walba ka xigaoo xataa naftaadu kaa xigaado dee waa kaa kuu dardaarmaya naftaadu waxay ku nabadgelayso wa in talwuu aw tucriduu fa ina allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira layigu waxa weeyaan wain tuxarifu shahaada wa tuqayiruuha waa badelitaanka dadku mararka qaarkood markhaatiga way badelaan marna way diidaan labadaba ilaahay wuu diiday in la bedelana wuu diiday markhaatiga oo la dooriyo oo been laga dhigo inaad diiddo adigoo markhaatigii haya inaad diiddana halkan waa diiday rabbi wain talwow haddii aad jeexariftaan haddaad badashaan haddaad doorisaan markhaatigii siduu ahaa oo ka doorisaan aw tucriduuna waxay tilmaamaysaa haddaad kaba sii jeedsato tilaara markhaatina ma ogine nadaa labadaba fa ina allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira hadda ilaahayba xogagaala markhaatiga beenteed furtayna wuu ogyahay markhaatiga ah ee aad hayso ee aad furi weydayna wuu ogyahay sidaa awgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam aad buu ammaanay qofka iyadoo xataa aan looba ogaynba isagu ise soo taaga yidhaahda markhaati la waaye anaa ka markhaatiya arrinta khayru shuhadaa alladii ya'tii bishahaada qabla an yus'alaha waxaa u fiican markhaatiyaasha qofka imanaya odhanaya markhaati aniga ah intii aan cidiba weydiininba arrintaa markhaatiguna mushkilad badan bay leedao dadka marka iimaanku ka yaraado markay adduunyada jiidato marka ay qabyaaladu ku badato marka nidaamka jaahiligu uu xukumaya dadka wax markhaatigiisa la rumaystaaba uu yaraadaa taasina waa ta keentay markhaatiga in la dhaariyo waa ta keentay kitaab qur'aanah in la soo qaado laydhaa baaraabisinlaha loo kala bixiyo ila inta midna baabu shahaada kuma jireen baabka shahaadada iyo markhaatiga kuma jira in la dhaariyo baabka shahaadada iyo markhaatiga kuma jira kitaab qur-aana in gacanta loo saaro hadduu qofkani iimaan waayo oo uu cadaalad aanu lahayn dee kitaabku buugga ugama duwana ee kii kursi doonayaana intuu ku xagafsiiyaabuu dabeetana xagga kale uga tallaabaya kii xoole doonayaana uu ku xagafsiin qofka gariirada u weyna loo dhigi karaa waa iimaanka waa ciidu nafsi damiirkiisa wey damiirka haddii la waayo kitaab joojinaya walla joojinayaa toona ma jiro waanaynu aragnay khayru shaahid dee mujtamaca wax badan baynu taa ku aragnay qofkiiba wixii uu ku dhaartay ama ka dhaartay dee iska dhex qaaday markiiba ilaawayba lidalik baa islaamku taa shardi ugama dhigaya wuxuu shardi uga dhigaya cadaalad cadaalad iyo qiyam iyo akhlaaq qofku inuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo aaminuu billaahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisa rumeeya walkitaabi rumeeya kitaabkii alladii nazla calaa rasuulih rasuulkiisan kitaabku ilaahay kusoo dejiyey walkitaabi kutubtiina rumeeya alladii anzala min qabl nebiga ka hor uu soo dejiyey waman yakfur billaah ilaahay cidda ka gaalowda wa malaa'ikatih iyo malaa'igtiisa wa kutubihi iyo kutubtiisa wa rusulih iyo rusushiisa walyowmi alaakhir iyo maalinka dambe faqad dalla wuu anbaday kaasi dalaalan baciidan baadi aad iyo aad u fog aad buu kaasuu durka saasaa rabbunaa subxaanah addoommaha wuxuu ku dhiirigelinayaa faraya iimaanka waataa in hore soo usoo xusnayoo munaasabada ay leeyihiin waxa weeye qofka cadaalad laga rajaynayo qofka markhaati si wanaagsan u furaya qofka mujtamac sixi kara waa qofka iimaankiisuu dhisan yahay iimaankuna wuxuu ku dhismayaa arkaantoo la xaqiijiyo aslul iimaan waa arkaantoo la xaqiijiyo arkaantii iimaanka ayaa aayaddaa ilaahay uu ku xusay si kale hadii loo dhigo qofku isagoo mumina ayaa iimaankii laga doonaya isagoo mumina ayay tahay inuu iimaankii la yimaado lianna aliimaana yaziidu wayanqus yaziid biaacaat wayanqusu bilmacaasi liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum waa nuqsaantii ku imanayso waxa taa kuugu daliilo qofka muminka inuu iimaan u baahan yahay yaa ayuha ladiina aamanuu baale aamanuu haddana aaminuu ficilka horena waa maadi ka dambena waa amar aamanuu aaminuu aamanuu baa la leeyayo marka taa macnaheedu waa maxay de waa ayuha nabiyu itaqi llaaha oo ayuha nabiyu ittaqi macnaha taqwadaada xaqiiji weye taqwadaada tusaaleha noqota dadka muminiintaana ilaahay wuxuu leeyahay iimaankiina kamila iimaankiina kordhiya iimaankiina kobciya wey aaminuu lidaalik ba asxaabtu marar fara wacdiga iyo cilmiga iyo munaadarada iyo xalqadaha dikriga iyo ayay isugu wacan jireen oo isugu yeedhi jireen iyagoo le tacaalow nasdad iimaana si aynu iimaanu kororsanno war isu keenkeena war isu keenkeena qofka saalixoo laga agdhowaado masjidkoo laga agdhowaado cilmigoo laga agdhawaado cibaadada oo la badsado iimaanku waxyaabaha uu ku kordhayo wey ah, aaminuu billahi warasuulih wlkitaabi aladii nazla calaa rasuulih wlkitaabi aladii anzla min qabl waxaa kaloo nasku ina baraya iimaanka muminiintu waa waxiid fi nawci isagu waa midaanay la mid ahayn dadka kale iimaanyaashooda yuhuudda iyo nasaarada iyo buudiiska iyo mushrikiinta iyo iimaankooda wuu ka duwan yahay iimaankani waa iimaan dhammaystiran oo waafiya oo aan loo kale eexanaynin inta kuwa kale rumaysan yihiine markaa ilaahay kutubtiisa iyo rusushiisa iyo dhammaan dadka muminiinta way wada rumaysan iimaanka noocana dadka muminiinta ahunbaa laga helaa amana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbih wlmu'minuun kullun aamana billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufariqu bayna axadin min rusulih kuwa kale alaakharuun yufariquuna bayna alkutubi warusul yuhuudda waxay leedahay ciise waxaan rumaynaynaa muuse iyo towraad kuwan kalena ciise iyo baybalka ayaanu rumaynaynaabay ka odhanayaan culamaau tafsiir qaarkood baa waxay xusaan sabab aan sanadkeedu qawi ahayn oo aayaddu ay ku soo degtay cibradu caanba ha ahaatee odhanaysa asxaabta qaarkood kolkay arkeen in iimaanka noocaasee liita ee yuhuuddiiyo nasaarada ay sheegsheegayaan inay iyaguna yidhahdeen war koodana rumayn mayno keennaasaynu ku adkaysanayna qabyaala fil iimaan qabyaala fil iimaan ma jirta baa iimaanka qofka mu'minkaa laga doonaya waa iimaan kaamil ah dhamaystiran ilaahay malaa'igtiisa kutubtiisa rusushiisa dhammaan markaad caynkaa tidhaahdo ilaahay iyo kutubtiisa iyo rusushiisu waa isku meel bay ka imanayaane waa iimaanka qiimaha badan wey marka qur-aankani waa ka rasuulka lagu soo dejiyay waalkitaabi aladii anzala qablu waa kutubtii hore o dhan qofka intan la iman waayana dee ilaahay wuu xuseeyo waman yakfur billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir maxaa ka maqan arkaanulimaankii aliimaanu bilqadar keliyaa ka maqan aliimaan bilqadarna wuxuu soo gelayaa aliimaan billaah rumaynta ilaahay oo qofku kolkuu rumaysan yahay ilaahay wixii uu qadaray oo dhanna wuu rumaysan yahay faqad dalla dalaalan baciida iimaankaasi waa kada iimaanku waxa uu leeyahay namaadij macnaha ah, namaadij min annaas ayaa jira xagga iimaanka laga daynaya tusaale dad tusaale ku ah ayaa jira oo ilaahayna uu ku sarjaro uhi kuwaa eegta alla wuxuu uhi fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadaw sidaa u rumayseen asxaabta nabigii asxaabta haddii atiin saa u rumayseenoo kale hadday u rumeeyaan way hanuuneen hadday u rumayn waayeenna halaabe qof waliba iimaanka iskama sheeganayo wey rususha kii soo khatimoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo jiilkii iyo qarniguu tarbiyeeye iimaankoodu quruxda badnaa kaasaa laga eeganaya lidaalik waa arinta markaa culimmadu ay idhaahdaan salafka had iyo jeer waynu ku dayanaynaa siday u rumeeyeen iyo siday u camalfaleen iyo siday diinta u fahmeen iyo intaba ilan ilaahay baa yidhi sidaa u rumayseen oo kale haday u rumeeyaan waaladiina tabacuuhum biixsaanin waa qadiyadda camalka xagga camalfalka wuxuu ilaahay ammaanay nebi maxamed iyo asxaabtii ansaari iyo muhaajiriinba leh wuxuu ammaanay waladiina tabacuuhum biixsaanin iyo kuwaas ilaa adduunyadu intay joogta ku raacaya samafalka samafalka iyaguna ku raacaya liannahum caasharuu tanziil waxadaruu rasuula sala allahu calayhi wasalam asaxaaba asxaabtu dee waxygiioo soo degayna goobjoog bay u haye oo isagoo qoyan uu malagga ka qaadanaya nebigu rasuulkiibay goobtiisii iyo jaamacaddiisii iyo xadradiisii qaaligahaabay joogeen sida uu u fasirayo iimaanka haddaba kuwa iimaanyuuqa ah ee iimaankoodu liito ee aan lagu xisaabtamayn baleeg oo waa iimaanku ilaahay ka digaya markuu dadka lahaa iimaankiinu ha adkaade rumeeya wanaajiya noocanuu ka digaya ina aladiina aamanuu kuwa rumeeyey uma kafaruu gaaloobay uma aamanuu rumeeyey uma kafaruu gaaloobay uma isdaaduu kororhsaday kufran gaalnimo lam yakun illaahu rabbi ma ahaanin liyaqfira lahum uma dhaafayo walaa liyahdiyahum sabiilan waddana kuma toosinayo bashirlmunaafiqiin kuwa munaafiqiintae noocaas waxaad ugu bushaaraysaa bianna lahum cadaaban aliima cadaab kulul inay leeyihiin oo ilaahay u diyaariyey waa kuwee talow alladiina kuwii weeye hum alladiin waa kuwii yattakiduuna alkaafiriin gaaladaa waxay ka dhigtaan wliyaa'a gacab iyo xigto min duuni almu'miniin dadka mu'miniintaa iyaga oo aan xigto ka dhiganayn ayabtaquuna bu lahaa yidhi ma waxay ka raadinayaan indahum gaalada agtooda alcizata ma sharaf iyo awood bay talow ka raadinayaan fa ina alcizata lilaahi jamiica awood ilaahay baa sharaf walxaal bay cisi ka raadiyeen gaal bu ilaha yidhi nazla calaykum fi lkitaab qur-aanka dhexdiisa waxaaba laydinku soo dejiyey an idaa samictum ay idaa samictum marka maqashaan aayaat illaah ilaahay aayadihiisa markaa maqashaan muminiinay yukfaru biha iyadoo laga gaaloobayo wa yustahza'u biha lagu dheeldheelayo oo gaal ku dheeldheelayo falaa taqcuduu macahu kuwa la fadhiisanina baa la yidhi waaba looga digayba xataa yaquuduu jeeray dhex galaan fii xadiidin hayrihi war aan kaa ahayn innakum idinku mu'miniinay idan haddaad la fadhiisataan gaal diinta ilaahay ku jeesjeesaya miluhum iyagaa la mid tihiin ina allaha rabbi jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriin gaalada gaalnimada qarsadiya kuwa muujisanaya jaamic wuxuu ku ururin doonaa fii jahannama buu ku soo ururinayaa jamiican iyagoo dhan midh ka sayri maayo midh nuucsanaya majiraalkaasu ilahay kusoo tubaya saasaa ilaahay uga warramay kaa macnaa iimaanku ilaahay adkaynayay waxa ay ahayd digniin dadka la siinayo iimaanka noocana ah looga digayo iimaanku waa iimaanu lmu'min alkhaalish iimaanu lmunaafiq ayaa halkan looga digaya idan markaa iimaanku ma aha un wax la sheegto laysa aliimaanu bitamani wala bitaxali walakin ma waqara fi lqalbi wasadaqahu alcamal sida maqaaladaa salafka dhexdooda macruuf ku ah wax la ysku qurxiyo oo la yska sheegto lagu faanfaano ma aha qofkuna siduu isu yaqaano maaha waa siduu ilaahay u yaqaano marka halkanaa ilaahay uu ka digay dad badanoo dee iimaankaa iska sheeganaya oo ilaahay uu ka deerifeeyeyna waa jira wamin annaasi man yaquulu aamanaa billahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimuminiin ilaa ayaa akhiraba waa rumaysanay waa shahaadanaynaa iimaan ma laha bale marka aayaddu bareeg intay ku celaysa waa imise jeer aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufran saasay u eegayaanoo markay kusoo yaro oodanto ashahaaday ku dhaafayaan xagga shishe marka uu tagu gaalka u tagana gaalnimadiisuu la wadayaa haddana kii kal dhinacan kalau baydhay maalinba halkuu taagan yahay waa miftaaxu kolba ku yarbanaysanaya gaalnimada iyo iimaankuba kolba wax maslaxadiis iyo dunyadiis halkeed ka helaysaa saasaa ilaahay ka dhigay waa lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiilan uma dhaafayabaa ilahay dembi kama dhaafo munaafiq dariiqana laguma hanuuniyo <clears throat> marka inay kuwani munaafiqiinta yihiin waxa ilaahay uu ku fasiray aayadda ku xigto bashir lmunaafiqiina buuri bashir lmunaafiqiin waa kuwa sifaadka hore leh qofku kol hadduu iimaankiisu iyo kufrigiisu isdhex socdo waa munaafiq eeg muu odhanin rabbi bashir haaulaai muu odhanin wabashirhum u bishaareen oo damiir iyo ismu ishaare iyo mawsuul iyo erayadaa muu isticmaalin laakinahu istacmala alisma aahira ismi daahira baa meesha yaalla oo almunaafiqiin ismigaa daahirkaa xikmadda loo doortay baa waxa ay muujinaysaa inuu ilaahay doonayo inuu caddeeyo qofka gaalnimadiisa iyo iimaankiisu sidan isu dhex socdaan inuu munaafiq yahay kufrigiis iyo iimaankiisu aanu meel kala lahayn ee uu isdhex qaadayo een kala jeclaynba inuu munaafiq yahay inuu ilaahay caddeeyaba ismigaa daahirkaa u isticmaalay oo ui bashir lmunaafiqiin ay haulaai kuwa sidaa mutaradidiin magac loo bixinaya mar waa mudabdabiina bayna dalik laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaai kuwa cudurkaa qaba almunaafiqiin waa astaantay leeyihin wamaa ashbaha leyla bilbaarixa bal ka waran haddii aad adigu dee munaafiqa wuxuun adeegaysaa uun mid dhar madow gashan oo wakhtigii nabiga madiine jooga oo iyo saa iyo saase meesha dhaqan baa ilahay uu ka hadlaya dhaqan ayaa laga hadlaya balka intuu imminka diinta caayo haddana idhaa obsooray waan ka xumahay ashahaata goordhow haddana markuu idhaahdo waan marqaamay haddana caaya ee afadiisii diinteeda caaya ay ku murmaan diintiisa caayaya ee ka uu wax ka doonayo diintiisa caayaya ee maalintii iyo habeenkii intaasoo jeer caaya ama maalmo yar markuu jooga caayays wa aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu maxaad ugu diidi karaysa ilan kana waa gaalnimo kana waa gaalnimo weliba kani waabuu qarsanayae kani wuu muujisanayaaba waa kanoo ilaahay wuxuu tilmaamay arrinta xataa towbada noocaasee muuqaalkaa leh inaanay ku talagal lahayn oo aan dembigiina laga dhaafayn dariiq wanaagsanna aan la marinayn eg towbaddu sideedaba shuruudaheeday ka mid tahay qofku waxana inuu ka xun yahay joojiyana shuruudaheeda waxaa ka ah la isla waafaqsan yahay inuu waxaan joojiyo kana xun yahay haddaanu digigaxanayno waxaan aanu kaba xumayn haddaanu joojinayninba oo imika haddii wadaadkuu qildayu idhaahdo war bal gaalowdo naagtiina way furantaye dib u ashahaado iyadiina loo wadwado laydhaa raajactu hadhow soo cesho de haddana aroortay kuu sheegaysaa gabadhiiya xalayna wuu caayay saa dambe haddana leeda beritana wuu caayay kada wakada oo subxaan diina miraaran wa tikraaran marka tanunbay soo galaysa marka ha iska fogayni oo u qaadanin inaanay waaqican ka suuroobaynin waxaweye dadka cudurkani ku dhaco guuldaradannina way haysataa dhinac kale ayaa haddana rabbi uu tilmaamayoo munaafiqa astaamihiisa waxaa ka mida ah muwaalaat lkufaar wa mucaadaat lmuminiin cidda uu ku yidi diilanayo ee uu higsanayo uu jecel yahay sawirkooda inuu yeesho uu aad iyo aad u hindisayo ee u hanwen yahay waa qof aanaynan ummad dadka uu xaqiraya ee hoos u eegaya ee u nacayaana waa kuwaa shahaadanaya waa kaasoo dabeetana ilaahay baa mar kale ku tilmaamay arrinta noocaasa cudurka noocaasa dadka qabaana waa munaafiq aladiina way sifaynaysaaba dee munaafiqiintii buu ilaahay sifaynaya aladiina yatakhiduuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmuminiin min duuni lmuminiin haddii mumin gaal la isu barbardhigo wuxuu leeyahay kanaa suuq roon buu leeyahy labadooda kanaa suuq roonoo waxaanaynu ka helaynaa waxaanaynu ka helaynaa sidaynaynu ka helayn sidaynaynu ka helayn luqadiisuu la jooggiisuu jecel la socodkiisuu ku faanaya waxoo dhan lianna <clears throat> almara maca man axaba buu nebigu almaru maca man axaba xubbiga waxaynu ugu fasiraynaa dee muwaalaadkiibay asal u tahay taas mucaamalo lama diidanoo yajuusu atacaamul maca alkaafir waa biaxsan mucaamala mucaamalo wanaagsan waa lagula mucaamaloon karaa lala shaqaysto oo eh, maxaanku raa heshiis lala qoran karo oo isna uu ku shaqayn kara aadna aad u shaqayn karto laakiin kullu dalik ma keenaysa muwaalaadkan marka xaqii uu lahaa dadka qofka muminka ah oo kan la siiyo wey kii gaalka lagula dhaqmi lahaa oo muminkii lagula dhaqmo sidaasaa markaa rabbi uu ku sifeeyey aladiina yatakhiduuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmu'miniin aad buu u badan yahay caalamulislaami waa arrinta qaadatay weeye arrinka qaatay markii laga xoog batay dhaqaalihii iyo cilmigii iyo xooggii iyo siyaasadii iyo intiiba markii laga adkaaday ay noqdeen dad ducafo ah dacfi ay iyagu isugu wacan yihiin oo dee aan ilaahay u keenin iyagu ay sabab u yihiin ayaa dabeetana raggii shaqaystay ee hogaanka qabsaday ayay dabeetana daba raqleeyeen way isdhiibeen istaslamu markaasay noqdeen kuwa aan isku kalsoonayn markaasaa saluug baa yimi diintoodiibay saluugeen oo dalkoodiibay saluugeen oo dadkoodiibay saluugeen markaasaa mid waliba wuxuu ku xisaabtamayaa ummadaha ilaahay uu ka digaya inuu iyaga iska dhiso oo kursiga iyagu ay ku hayaan oo dhaqaalaha iyagu ay ku hayaan oo shucuubta loo cabiidiyo mid waliba saasuu ku xisaabtamaya dab arkayo dhowr iyo kontonka dowladada caalamu islaami maanta ku nool intay shiraan ururka islaamka maalan isu imanaya carabtan iyo khaliijkan iyo iska dhaaf ila inaguna waynu ku jirnaawna waa la imanaya waxa la kari kari waaya inaan wax yar lagu heshiiyo isu imaatinku waa mujaamala iyo nooc munaafaqadahoo lagu wada socdo wey iyo way shireen shirka laftiisa waxaa ka qaybgalaya kufaarta kuwii waaweynaabaa ka qaybgalaya oo mid waliba halkaa soo fadhiisanaya shirkuna waa shir islaam shirka shir islaamee golayaashii midoobay e, madaxdoodii iyo ruushka iyo waxaas ay ka qayb galeen bal war waana shir islaam marka adigu almuhim waxaynu uga soconnaa ilaahay baa addoommaha yaqaana taasi waa mid haddana waxay isweydiin la talow maxaa keena ummadi ummad inay daba cararto ummada inay isku diinahayn aanay isku dhaqan ahayn oo ilaahayba dafirayoo cadowinay daba carraan talow maxaa keenay dee sirta ilaahay baa yaqaana wuu sheego wuxuu hi ayabtaquuna cindahum alciza fa ina alcizata lilaahi jamiica su-aal aad u adag wey jawaabteeduna haabay noqonaysa ayabtaquuna cindahum alciza toloma cisi bay ka raadinayaan agtooda hadda cisiga ilaahay baa ale siduu dhan yahay cisi bay ka raadinayaan cisi dadka muslimiinta ammaanta ah ee innagu aynu ka midnahay waxa loo daba ordaya waxa loogu sii qaxaya waxa jinsiyadooda tobanka kuna dolar loogu iibsanaya toban kun oo oo qofku ku shaqaysan lahaa ayuu baasaboor ingiriisa ku iibsanaya soo wax qaar baa daartoodii iminka iibiyey daartu halkan ku lahaa shan iyo toban kuna buu iibsanaya baasaboor buu iibsanaya dabeetana dayuurad ku fuulaya intoo laga jeexjeexaabaa dib loo soo celinaya daartiina way dhaaftay jinsiyadiina way dhaaftay iminka waxay maraysaa dadka halkan maalan ka tahriibe ee eh, dumar baa tahriiba qaar baa sideed carruura intay ka fakadeen tahriibay maskaxdiisa dadkii looga qabsaday dhallinyaraa tahriibtay liibiyuu ka soo hadlaya wuxuu leeyahy halkaasaan go'doon ku ah aabihii la hadlaya haw jooga dee i furdaame dabeetana halaad soo xalaashaya shan buu soo xalaashayaa akoonku ugu shubayaa xawaaladda wuxuu leeyahy baldee isa soo dibuunu soo noqodee halkaasuu ka sii haddana doonidii intii yaraydu geela ku soo xalaashay ayuu siif saaranaya halkaa badda kaga sii dhacaya marka yabtaquuna cindahum alcizza waa shucuubti shucuubtii baa halkaa maraya maamuladiina waa saasoo kale waxay noqdeen barasaaba laydh un loo shidayo laydh cas iyo laydh cagaaran lagu wadayo ayay iyagiina fa ina alcizata lilaahi jamiican baa ilahay u leey cisi ilaahay waxa cisi lagu yeeshaa diin waxa cisi lagu yeeshaa iimaan waxa cisi lagu yeeshaa ilaahay oo lagu xidhnaado intaa marka aad leedahay ummadaha kale siyaasadaad kula soconayso iyo xikmadda mushkiladahooda aad uga takhalusayso intuba waa wax kuu yaalo raganimadaada ku xidhan waxa haddaba rabbi uu tilmaamay oo kale marka la isu yimaado ummadaha aynaan isku mabda ahayn inaan mudaaraad la samaynin ala xisaabi ddiin laa yajuus almudaaraad walmunaafaqa walmudaahana calaa xisaabi ddiin inaanay bannaanayn in loo warwareego iyadoo mabdaaadi iyo diintaadi lagu tumanayo inaad iska dhigta dhexdhexaad iyo qunyar socod iyo kada wa kada ee aragna lagu faano waqad nazala waa jumla xaalo ah maciisi bay ku raadinayaan iyadoo la yidhi saa uga durka waqad nazla calaykum fi lkitaab qur-aanka dhexdiisa waxaa soo degay suuratulancaam baad ka akhriyi karaysaae an idaa samictum aayaati illaahi yukfaru biha wayustahzau biha marka maqashaan qur-aanka ilaah laga gaaloobayo lagu dheeldheelayo falaa taqcuduu macahu hala fadhiina ha fadhiisanin meel qur-aanka lagu caayayo meel qur-aanka lagu xaqirayo meel diinta ilaahay wax laga sheegayo meel sharci lagu qorayo qur-aanka ka soo horjeeda ayaa culimmada islaam ku fasireen olayaasha ola sharci lagu qorayo ama guddi qoraysa sharci qur-aanka ka soo horjeeda ha fadhiisanin haddaad fadhiisato waa kaa ilaahay sheegay innakum idan miluhum markaad cudurkaasoo kale aragto waxa kula gudban inaad joojiso waxa kula gudban inaad ka dagaalanto waxa kula gudban inaad wadhaada ridato haday socon weyda dhaqaaji ilaahay uga beri noqo xataa yaquuduu fii xadiiin hayrih in allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jamiica waayo waxa keliyahaad ilaashanaysaa ee wax walba kaaga horeeya waa raasamaalkaaga waxiidka qaaliga ahay waa diinta waa qur-aanka waa waxyiga waa aayaadka intaasaad u nooshahay waad ilaahay kula xidhiidhaysaa oo aad hirgelinaysaa tii haddii la dhaawaco maxaa ku hadhayba waxaa halkaa kaloo culimmadu ay leeyihiin waa waxyaabahaan u baahnayn min xayu siyaas siyaasada daakhiliga dadka muslimiinta marka la eego usuusha laga duulayay ka mid tahay wixii daliil qadcihi uu ku soo arooray qur'aan iyo xadiid xadiid saxiixa ama mutawaatiro sugan iyo qur'aan arrinta uu ku soo arooray ee ama uu sugayo ama uu deedifaynayu meesha ka saarayo cod lama geliyo lagamana doodo haddii laga doodana waxa looga doodaa sidaynu u fulinaa iyo sideebuu u hirgelayaa ee ugu fiicana ugu qurux badan laakiin wax daliil qadci uu ku soo arooray in laga doodo oo la diido ama la yidhaahdo cod aan gelina waa arrimaha xaaraanta waa istihzaa bi illaah aayaadka ilaah oo lagu dheeldheelaya ka mid ah waaya maanta mudaharaad fara badan oo aad dad layidhi way jumhuur baa mudaharaadaya jumhuurka waa turkiya dad aad u fara badan mudaharaadaya maxay ka muda waxay soo booqdeen qabrigii kamaal atator ninkii la odhan jiray waxay dadkaasi la mudaharaadayaan calmaaniyaddii baa lagu safaadayaa calmaaniyaddu waa maxay waa faslu diini can idawla diinla'aantii aannu haysannay baa dadka qaarkood soo farageliyeenoo lagu safaadayaa eyaan lagu safaadin oon loo soo dhowaanin dadka dabada laga soo kiciyo maamulka u badan wax soo kicinaya maxay markaa taasi daaran tahay nin meesha joogo e, maaragtay ra-iisul wasaarihi waxabaa waxay leeyihiin wuxuu ku soo siqayaa madaxtinimadii koo oo miyaanu xaq ulayn xaq buu leeyahy laakiin diin baa ka urayso gabadhiisaa dhakada xijaabta bay idhaaheen markaa kol hadday gabadhiisu dhakada asturtay xijaabto yurubtii aanu doonayna inaanu liiskooda isqorno iyo wixiibuu naga sii fogaynayaa marka kamaalow bay leeyihin kamaalow yaa kamaal bay leeyihinoo ninkiibaa xabaashiisii la booqanaya shucuubta islaamka halkaasay maraysa taasina waxa weeye hala yaabine inaga lafdigeen waxa aynu wadnee la maluuqaya iyo diinta la fudaydsanaya iyo isku dhowayntaa nimanka odayaasha ah ee xaggaa la yar eegayo sidaa la isugu sii yar loo milmayo ayuunbe waxaan la mahadini ka soo baxaya marka waxaynu uga jeednaa dadku iyagoo maslaxadooda wada caalamkooda la soconaya xaqiijinaya wixii horumarkooda uu ku jiro diin iyo dunyada haddana waxyaabaha usuusha ah iyo mabaadida aan tanaasulka lahayn qofka muslimka ahi haddii uu shacbi yahay hadduu racyad yahayba waa mamnuuc inuu ka tanaasulo aladiina waa kuwiibaa ilaha uri munaafiqiintu yatarabasuuna bikum waxay idinla sugayaan yatarabasuuna bikum balaayay idinla sugayaan fa in kaana lakum hadduu idiin ahaado fatxun min allah ilaahay xaggiisa haddaad gargaar ka heshaanoo guulaysataan qaaluu waxay odhanayaan intaa idiin soo baybaystaan idiin soo dhodhowaadaan alam nakun macakum muminiinta haddaad tihiin miyaanaan idin wehelinaynin sawtaynu isla shahaadanaynin wain kaana lilkaafiriina nasiib gaaladu hadday dheef helaanay guulaystaan qaaluu gaaladana waxay ku leeyihiin alam nastaxwid calaykum oo miyaanaan idinka gacan sarraynin oonaan idiin turin wa namnackum min almu'miniin miyaanaan mu'miniinta idinka difaacin oonaan sutida u qaban dee waannu leenahay calafka yaga fallaahu yaxkumu baynakum ilaahay baa idinkala xukumi yowma alqiyaama walan yajcal allah rabbi yeeli maayo lilkaafiriina gaal siin maayo cala almu'miniina mu'miniinta dushooda sabiilan wadda uu kaga xujo helo uu kaga gar helo ma jirto gaal ma gar helaya ilaahay agtiisa saasaa rabbi uri subxaanah waa kaa munaafiqu waa macaan jecel mid liita weeye aad iyo aad u liita waa midaan mabda' lahayn ma dhuumaalaysanaya weey rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ayay iska dhex mishaaxayaanoo shahaadadaasi ku ceeshayaanay socdaano waa la dagaalamaya dee rasuulku mana sanee dagaal buu ku jiraybaa tobankii sane madiine uu joogay ayaa la tilmaamaa kontameeyo dagaalin ku dhow buu galay maarag marka la eego colweyne iyo sahan intaba ayaa uu hirgeliyey waaya way eegayaanoo haddaba maalinba maalinba kii gacan sarreeye guulaysta gaal iyo islaam buu la jiraa mabda male waa maslaxad maslaxad yaroo liidato oo iyo cuncun iyo hunguri kaasuu ku soconaya iyo talabasuuna bikum baa kasii horayso oo iskuma jira arrinkiisue dadka iimaan kale cadow yihi marka balaayo idinla sugaya balaayo in adhaxjab idinku yimaado in islaamku guulaysta iyo inuu horu mara iyo taa kuma hamiyayo fikirkiisu kaa maaha laakiin yatarabasuuna bikum fain kaana lakum fatxun min allahi qaaluu alam nakun macahu almunaafiquun fatxi baa yimi muminiintiibaa markaa ay isa soo agtaagayaano waxay leeyihin war dee macaku qaniimadda wax ka keeno oo dee qudhigayagaa soo halganay oo aniguna halkaasaan taagnaay oo sidaasaan waxidhiyoo dee mujaahidiinta iyo geesiyaasha ha laygu qoro anficiyo adduunkana ha la isiiyo markaasuu la soo taagay wain kaana lilkaafiriina nasiib haddii markaa gaaladii ay nasiib yeesheen ilaa adduunyadu waa watilka layaamu nudaawilhaa bayna annaas mar muminkaa gacanta ku hayo mar markaana gaalkiibay u madna sheeganayaanoo intay isbarbar taagaan bay leeyihin alam nastaxwid calaykum wanamnackum min almuminiin istawada alayhim shayaan istaxwada calayhim shayaan marka istixwaadku waxa weeyaan waa ka guulaysasho wey alam nastaxwid calaykum miyaanaan idinka qaalib noqon miyaanaan idinka xoog badan haddaa gaalada tihiin oo marka la eego haddaanu muminiinta soo raaci lahayn waanu idinka xoog badan lahayn wanamnackum min almuminiin miyaanaan muminiinta idinka hor joogsanin waxay sheegaysaa markaanu garabkooda ka baxnay waanu hoojinay oo waanu idinka difaacnay markaanu sirta idin siinaynay iyo taakulaynta muminiintii baanu idinka mancinay waanu idinka difaacnay macnaheedu si kale kolka loo eego waxa weeye war idinkaanu idinku tirsanay nimankaa kale ee ashahaadanayna waanu hoojinay intaanu u gabbannay nagu qora halkaas wey marka qofka muminka ahi uma noola hunguriga iyo cuncunkaa iyo maxaa lahaya uma noola laakiin waa qofu noolbabdiisa xaqiijintiisa ayuu noolya fallahu yaxkumu baynakum yowma alqiyaama walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilahay saasuu yidhi mumin marnaba ilaahay ma ogola inuu ka gacan sareeyo mid gaali macnaa khalqigan ilaahay isaga abuuray adduunyada isaga abuuray gaal iyo islaamba isagay addoommo u yihiin laakiin rabbi waxa uu leeyahay ka aan doonaya inuu gacan sareeyo oo uu arrinkiisu meelmar noqdo oo arrinkiisu caalami noqdo oo uu gacanta sare yeeshaa waa muminka waa muminka marka ilaahay uu kala xukumaya aakhirana ee dood la isu dhigtana ka ku guulaysanaya lasii sheegayo waa muminka lidaalik baa culimmadu ay u daliishadaan aayadda marka ay noqoto guurka oo kale qof gaalihii ma guursan karo gabadh muminada gabadh muminada qof gaalihi ma guursan karo walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almuminiina sabiila waxa kaloo loo daliishada manaa nin muminihi wuu guursan karaa gabadh ahlulkitaaba soo maaha wuu guursan karaa leanna isagabaa gacan sarreeya laakiin gaalkii ma guursan karo gabarh muminada walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almuminiina sabiila islaamku ma ogola bulsho islaama ah. inuu madax u noqdo garsoor u noqdo guddoon u noqdo qof gaalih qof gaalih inuu in la yidhaahdo dee jinsiyaduu wataa dee isba wadanku ka mid yahay dee isba waa inay hebeloo waa reer hebel nin gaal ah lama ogola waa mamnuuc walaa yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan wadda ay ku xukumaan iyo wadda ay ugu taliyaan waa mamnuuc ina almunaafiqiina buu ilahay yidhi kuwa gaalnimo caloolada qaba yukhaadicuuna allaha ilaahay bay khiyaamaynayaan wa huwa khaadicuhum isaguna mukhaadicu ku samaynayaa si iyaga u qalantuuq ula dhaqmaya waidaa qaamuu ila salaati markay u kacaan munaafiqiintu qaamuu ila salaa kolkay salaada isu taagaan qaamuu way isu taagayaan kusaala iyaga oo caajis oo tacbaana yuraa'uuna annaasa dadka istusinaya walaa yadkuruuna allaha rabbi ma xusayaan ilaa qaliilan in yar mooyaane waa inta la arkayo mudadabiina kuwa wareegaya weeye kuwa dhabadhabaysan oo dhaqdhaqaaqaya weeye bayna daalika labadaa qolo gaalnimo iyo kufriba udhexeeyaan muminiin iyo kufaar bay udhexeeyaan laa ilaa haulaai kuwaa liiskooda kuma tirsano muminiinta walaa ilaa haulaai kuwanoo gaaladana kuma tirsanaan waman yudlil illaahu qofka ilaahay uu ambiyo ee ugu qoro falan tajida lahu sabiila wadda ku hanuuninaysaa ma jiro saasaa ilahay u tilmaamay munaafiqu waa mukhaadic ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiintaba uu khiyaamaynaya yukhaadicuuna allah macnaheedu waxa weeye kol hadduu ilaahay awliyadiisii iyo diintiisii iyo xaqiisii ka soo hor jeedo ilaahay buu dagaal kula jiraa wa huwa khaadicun khidaacooda iyo khadciga ilaahay baa kala duwan oo waxaa lagu fasirayaa khidaaca ilaahay dafiri mayne waa sugaynaa laakiin wuxuu ula dhaqmayaa si iyaga u qalanta khidaaciisu waa si iyaga u qalanta ayuu ula dhaqmayaa hadday iyagu isleeyihiin cid hoos wax u yeela oo cidhbaha gooya iyadoo aan cidi idin arkaynin hadda ilaahayna ina rabbaka la bilmirsaad isaguna dhabagal buu ugu jiraayo iyagoon iska arkayn buu cidhbaha goynaya wahuwa qaadicuhum marka khidaaciisa khiyaamo lagu fasiri maaye waa khidaac jira laakiin iyaga u qalma inuu saa ula dhaqmo oo isaga ku munaasiba cibaadadiibaa ilahay uu ka hadlo markay salaada u kacaan waa kusaala salaadu qofka muminkahay uu ku farxaa oo nebigu waa kii lahaa wa jucilat quratu cayni fi salaa ishaydu waxa ay ku qabowsataa salaada qofka muminkaahi salaada uu ku nastaa oo wuu ku raaxaystaa kana waa caajis marka iska ilaali cibaadada ilaahay marka aad u kacayso adigoo cagajiidaya adigoo sunnaha tukan karayn adigoonay dhadhan kuu samaynayn adigoo marka la dheereeyo karahaysanaya cibaadada taa iska ilaali waa arrinuu ilaahay ku sifeeyey munaafiqiinta iska day inaad qawi noqoto xad yeelatood firfircoon tahay faral iyo sunnada dadka istusinayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan cudurkan ummadda waa inuu ka fogaadaa mudabdabiina bayna dalik waa inaynaan qofku sidiisaba dhexdhexaad maaha qof lama ogolo dhexdhexaada qof waa labadan qole adduunyada ku nool kufaar iyo muslimiin labadaasumuu miduun ku tirsan yahay ima alkaafir wax udhexeeya ma jir munaafiquna liiska gaaladu ku qoran laakiin xiyaadi ilaahay ma ogolo qofku inuu noqdo yidhaahdo dhexdhexaad baanoo labadaastaan u dhaxaynaya ee munaafiqiidhi waan u dhaxaynayaa xagganuu ku tirsan yahay ina almunaafiqiina fi darki lsfali min annaar waynu arki doonaa ilaahay wuxuu doonayaa qofku inuu hiiliyo hiilimaad baa lagu abuuro qofku wuxuu isaga abuuraya inuu cid jeclaabo oo taageero oo uu u hiiliyou la safto intaaba waa loo ogolyahay qofka laakiin intaasiba waa inay xaqa noqotaa waa inaanu laba ka dhexeeya noqonin qofku mabdi'iisu wuu caddaanaya kaasuu ku noolaya kaasuu ku dhimanaya kaasaa loogu soo hagaagaya kaas wax ku saxaya inta hadii laga helo dadka muslimiinta ah cid waliba way ku qiimaynaysa gaalku hadduu arko mid nusnusa ah oo isagana u yar jiibinaya muslimkana u jiibinaya wuu kugu nacayaa laakiin haddaad tidha aniga sidaa igu ogow islaamkaygaa sidaa i faraya islaamkaygu sidaa ma ogola wuu ku qadarinaya wuxuu leeya diintiisaa sidaasa u daaya maruu dee dagaal kugula soo badheera mooyaane wallahu subxana wa tacala